alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed mashaayikhdu waxay yidhahdaan raximahum اllah istimdaaduh yani fannigan meelaha uu mustamadka ka yahay ama lagala soo baxay baa halkana lagaga hadlaya wayustamadu hada alcilmu min halaaثati ashyaaء waxaa lagala soo baxay cilmigan usuul fiqhiga la yidhaahdo saddex shay xaggooda laga keenay oo lagala soo baxay kow cilmi usuuli اddiin ama cilmu usuuli اddiin waxay tahay saddexda shay usuuluddiinka ama ictiqaadka cilmigiisa ay tawxiid usuul اddiin waxaa loo jeedaa tawxiidkaa loo jeedaa litawaqufi اladilati الsharciyaةi calى macrifati اlbaari jala wacala waxaa cilmiga tawxiidka ama ictiqaadka lagala soo baxay xidhnaanshaha ay ku xidhan tahay adilada sharcigu calى macrifati اlbaari jala wacala garashada ilaahay la garanaayo jalla ilaahay isagaa weyn wa calaa isagaa korreeya wa sidqi almuballigi canhu iyo ka xagga ilaahay waxaynaga soo gaadhsiiyey waa nebiga sala allahu alayh wasalam weeyaane runnimada uu run sheegaayo runsheegga uu run sheegaayo garashada la garanayo baa adilada sharcigu ku xidhan yihiin wahuma mubayanaani fiihi garashada ilaahay la garanayo iyo garashada rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu run sheegayo la garanayo labadaasiba waxay yihiin qaar lagu caddeeyey cilmiga tawxiidka ama ictiqaadka muqararatan adilatuhuma fii mabaaxisi xaal markaa la sugay oo la taqriiriyey adiladooda fii mabaaxisihi yani baxsiyada tawxiidka ama ictiqaadka ku saabsan ayaa lagu taqriiriyo lagu sugay deliilka u deliilka ah tawxiidka ilaahay iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam sidqigiisa iyo ammaanadiisaba ee u deliilka ah cilmiga ictiqaadka lagu sugo lagu caddeeyey cilmu lugati alcarabiya iyo cilmiga lugada carbeed in loo cilmi yeesho oo aqoon loo yeesho lianna fahma alkitaabi wاsunnati wاlistidlaala bihima mutawaqifaani calaa macrifatihima maxaa yeelay kitaabka iyo sunnada fahamka la fahmayaa iyo deliishadka kitaabka iyo sunnada la deliishanayaa mutawaqifaani waxay ku xidhan yihiin calaa macrifatihima garashada markaa la garanayo ee kitaabkiiyo sunnaday ku xidhan yihiin oo haddaan la garanaynin kitaabkiiyo sunnadii oo la fahmin lama deliishan karo awalan waa in la garanayaa macnahay ku tusinayso lianna fahma alkitaabi wاsunnati wاlistidlaala bihima mutawaqifaani calaa macrifatiha halkaa hima waxaa saxan in markaa carabiyada ay u noqonayso marka miimka ayaa qalada haddii macno kale uu raacin lahaa macno kale haddii lasii raacin lahaa oo la odhan lahaa iyagana lama garan karo haddaan marka waxa weeye la garanin carabiyada macnihi waxa weye waa iskeeni lahaa xaaje looma qabeen in la yidhaahdo yani waxa weeye macrifatihaa laakiin hadda isku xidhkii id humaa carabiyaan yani waxay isugu xidhmaysaa in la yidhaahdo lianna fahma alkitaabi wasunnati kitaabkiiyo sunnada in la fahmaa walistidlaala bihima kitaabkiiyo sunnadana la deliishadaa mutawaqifaani calaa macrifatiha waxay ku xidhan tahay labadooduba waxay ku xidhan yihiin in la deliishadaa deliishadka la deliishanaya waxay ku xidhan yihiin in la garto luqada carbeed laakiin haddii la odhan lahaa wa macrifatuhumaa mutawaqifatun calaa macrifati اlugati alcarabiya macnuhu waa iskeeni lahaa id humaa carabiyaan sababtuna waxay tahay labaduba waa carabi oo haddaan carabigii la garan lama garan karo kitaabkiiyo sunnadu macaaniday sheegeen nusakha qaarkood khata maطbaciya ku dhacay oo idaabaa qoran waxa saxan nuskhada markaysagaa qoraysa id qoraysa ayaa saxan waana bimahaabati tacliil ta saddexaad alaxkaamu sharciya arrinka saddexaad ee mustamadka ka yahay ama lagala soo baxay wa axkaamta sharciga ah min xaysu tasawuruhaa yani halka uu ka xasilayo garashada axkaamta sharciga la garta ay ka xasilayso ayuu mustamad ka yahay xayu waxaa loo idaafeeyaa markaa eh, jumla loo idaafeeya xayu jumla ayaa loo idaafeeya walaa yudaafu ila ila aljumal xayu waid wain yunawan yuxtamal waa ka ibnu maalik odhanaya marka waxay ka mid tahay waxyaalaha laazima in jumlo loo idaafeeyo marka jamaahirta culammadu waxay yidhi haddii mufrad daba dhaco mufradkaa ka dambeeya waa la rafciyaa faacilnimaana lagu rafciyaa ficil baa loo qadarayaa ficilkaasaa rafcinaya ay min xayu yaxsulu tasawuruhaa saasay noqonaysa bacdi ka mida culammada oo aan badnayn ba yagu waxay ku tageen in mufrad loo idaafayn karo calaa haadaa marka lagu socdo ra'yigaa bacdi yar oo culammada carabiyada ka mida ay qabaan marka lagu socdo min xaysu tasawurihaa baa la odhanaya oo waxaa ka dambeeyey mufradkaa eh, mudaafu ilayhi baa lagu eh, jaraya laakiin sida muctamadka ee jamaahiirtu mareen waa sida horeynu sheegnay ay min xayu yaxsulu tasawuruhaa halka tasawurkeedu ka xasilayo tasawurku waa idraaki iyo garashada weeyi lidraaku min hayri qadon tasawuru wa macahu tasdiiqu wadaa mushtahiru shayga mufrad ahaan marka loo haleeloo loo garto ayaa waxaa la yidhaha tasawur tasawurna waa tafacul min asuura waa shayga in la suuraysto bimacnaa yani la idraako la garto ayaa loo jeeda ifraadkiis iyo mufradnimadiisaa la garanaya nisbada uu cid wax kale la leeyahay yadaan la garanin ayaa keli ahaantiisa marka hore la garanaya lianna almaqsuuda ihbaatuhaa aw nafyuha waayo maqsuudku waxa uu yahay ee waxaa la rabaa ihbaatuhaa axkaamta sharciyada ah in la sugo aw nafyuhaa ama in la diido la nafiyo ayaa maqsuudku yahay wagayru almutasawiri laha kaan idraakaynoo garanaynin axkaamta sharciyadu waxay tahay laa yatamakkanu min dalik ma awoodi karaayo inuu xukunkii isbaatiyo oo sugo oo yidhaahdo shaygani waa waajib ama uu yidhaahdo waa xaaraan ama uu yidhaahdo waa sunne ama uu yidhaahdo waa mubaax ama uu yidhaahdo waa karaahiyo waa makruuh ma awoodi karaayo haddaanu marka horeba garanayn waajib wuxuu yahay ama xaaraami waxay tahay ama markaa sunne wuxuu yahay ama mubaax wuxuu yahay marka horeba haddaanu garanayn miyuu nafyin karaa mise waa isbaatin karaa maya midna ma samayn karo wagayru lmutasawiri laha axkaamta sharciyada ah kaan marka horeba garanayn waxay axkaamtani tahay oo waajib iyo mubaax wuxuu yahayba aanu garanayn aslanba laa yatamakkanu ma awoodaayo min daalika madkuurka la soo sheego isbaatkiiyo nafyiga ah ishaaradu waxay u noqonaysaa madkuur mid la soo sheegay kaa la soo sheegayna wuxuu noqonayaa iyo nafyigu ku dhacaya sugista la sugaayo iyo diidmada la diidaayo ma awoodi karaayo lianna alxukma cala ashayi farcun can tasawuri waayo xukunka shay la xukumaa waxay farac ka tahay oo ka farcamaysa ama ka dhalanaysa can tasawurihi in marka hore la garto oo haddii xukunka marka horeba aan la garanaynin dee shay inaad ku xukuntaa ma dhici karto inaad garataa marka hore ka horraysa mashaayikhdu waxay sheegayaan mabaadiucashrigii bay ku jiraan mabaadiucashrigana ma dhammaynayaane waxyaalaha ugu muhiimsan bay ka soo qaadanayaan marka fannigani wuxuu mustamad ka yahay oo lagala soo baxay ama laga soo qaatay saddex wax kow waxaa laga soo qaatay cilmiga ictiqaadka oo caqiidada waa ku dhisan yihin wuxuu caqiidada ugu dhisan yahay yacni sharciga axkaamta axkaamta sharciga dee marka horeba waxay ku xidhan tahay iyo adilada sharciguba in ilaahayna la garto rasuulkiisiina sala allahu alayh wasalam la garto marka xukunka cidda le waa in la ogaadaa in alxukmu ila lilaah amara an laa tacbuduu ila iyah marka allah waa in la garanaya waana in rasuulka sal allahu alayh wasalam la garanaya si loo garto waxay xukumeen inay waajib tahay in la raaca allah in la caabudo keligii inuu xaq u leeyihi xukunka in loo keliyeeyo oo loo ictiqaadiyo inuu keli la yahay in la rumeeyo in rasuulka sal allahu alayh wasalam inuu rasuul xaqa yahay oo uu taaco leeyahay oo waxa loo soo diray ay tahay in la ateeco oo wax kastoo khabaro uu sheegay inuu ku run sheegaayo aynay waajib tahay in la rumeeyo wax kastoo xukuma uu sheegayna in loo hoggaansamaa inay waajib tahay oo taaco iyo itibaac uu leeyahay waa in markaa la gartaa dee garashada taa la garanaya waxay ku xidhan tahay in waxa weeye ictiqaadkii saxda ahaa in la garto yani macbuudka xaqa ah iyo rasuulka uu soo dirayba waa in la garanaya taasna ilmiga ictiqaadka lagu gartaa cilmiga ictiqaadka ayaa lagu gartaa waxaana lagu caddeeyey fannigaa ictiqaadkaa lagu caddeeyey adiladoodana lagu taqriiriyey marka cilmigaa waa ku dhisan yihin mid labaad waa ku dhisan yahoo cilmiga carabiyada ku saabsanna waa ku dhisan yihin oo haalibba waxa u ah culuum carabiyo ayaa haalib u ah usul fiqiga waxyaalo fara badan oo culuum alcarabiya ah baa lagu taqriirinaya ashyaa badani waxay ku dhisan tahay balaaqo iyo ashyaadaasay ku dhisan tahay yani fununta carabiyada aad buu ugu dhisan yahay fannigani oo marka laga hadlayo yani eh, xasriga marka laga hadlayo ama laga hadlayo cumuumkiiyo khusuuska ama laga hadlayo waxa cumuum faa'iidaynaya ama laga hadlayo iطlaaqa iyo taqyiidka ama laga hadlayo xaqiiqada iyo majaazka ama laga hadlayo yani waxa weeye dalaalaat اlalfaadka sida nas iyo daahir iyo yani ashyaada noocaasoo dhami waa ashyaa carabiye ah marka culuum lcarabiya waa ku dhisan yihin marka fahamka kitaabkiiyo sunnada la fahmayo iyo deliishadka la deliishanayaana carabiyay ku xidhan tahay oo qofku haddaan culumtii carabiyada garanaynin kitaabkiiyo sunnadii ma deliishan karo si saxa uma deliishan karo aqoon fiicana oo kaafiya haddaanu dee qalad buu ku dhacayaa xataa markaa dad badan oo lumay dacfi carabiyada kaga sugnaa daraaddeed ayaa qaarkood sababay baa la yidhi in badan oo ka mid mida inay lumaan waata la soo naqliyo a'immadii hore qaarkood in iyagoo ahlubidaca qaarkood ay la hadlayaan ay ku yidhaahdeen innamaa utiita min alcujma war waxa lagaaga yimi oo lagaa asiibay xagga cujmadaa lagaa haleelay inaad carabigii garanaynin ya taas xaggeedaa lagaa haleelay oo nooc cajaminimo ah oo aad afkii markaa cajami ka tahay taasi markaa ay kugu sugan tahay marka cilmiga carabiyada aad buu ugu dhisan yihi shayga saddexaad ee uu mustamadka ka yahay mustamadun minhu uu yahay waxa weeye waa axkaamta sharciyada axkaamta sharciyadana siduu mustamadka u yahay waxay tahay siduu mustamadka uga yahay oo bimacnaa loogala soo baxay axkaamta sharciyada garashada la garanayaa laga tilmaamaya looma jeedo siday mashaayikhda qaarkood ay markaa axkaamu sharciya ay sheegayeen ay ku fasireen waxaa laga tilmaamaya furuucda fiqiga ah oo furuucda fiqiga ah baa lagala soo baxay dabeedna ay istishkaaleen oo yidhaahdeen dawr miyaanu ka dhalanayn dabeedna ay ku tawjiihiyeen tamhiilka iyo tusaalayaasha ayaa loogu baahanayaa furuucda fiqiga ah macnaha looma jeedo ee axkaamta sharciyada waxaa looga jeedaa yani waynu arki doonnaayoo baabkan ku xigay in sha allahu tacaala baynu ugu tegaynaaye yani axkaamtii takliifiga ahayd iyo tii wadciga ahaydba waa in la garto oo waajibka iyo sunnaha iyo mubaaxa ama ibaaxada iyo karaahada iyo xaaraanimaynta ama muxaramka ama taxriimka ashyaadaasi waa axkaamtii takliifiga ahayd ee sharciga ahayd wa kadalika axkaamta sharciga ah ee wadciga ah sida asbaabta iyo shuruudda iyo waxyaalaha la midka ah mawaanicda garashada la garto marka hore macno ahaantooda shaygan baa waajiba lama garan karo shaygan baa waajiba lama sugi karo lamana nafyin karo haddaan la garan waxa waajib yahay awalan waa in la gartaa waa xaaraan lama odhan karo haddaan la garanayn xaaraani waxay tahay waa in macaanidooda la garanaya xaaraanay maxaa tahay mubaaxow maxaa tahay karaahiyow maxaa tahay waajibow maxaa tahay mid walba tacriifkiisa iyo macnihiisa waa in la garanaya asbaabtiiyo shuruudiyo mawaanicda waa in la garanaya ruksadiyo caziimada waa in la garanaya shaygan baa ruksaa shaygan baa caziimaa caziime iyo ruksa waxay tahay haddaan la garanayn dee waxa weeye lamana isbaatin karo lama sugi karo lamana diidi karo kan baa shardi ah ama kan baa maanic ah ama meesha maanic baa ku qumay lama odhan karo haddaan maanic iyo sabab iyo shardi la garanayn waa in awalan la gartaa marka tasawurka bimacnaa garashada macaanida la garanayo axkaamta sharciyada hadday takliifiye tahay iyo hadday wadciyo tahay mid walba waa in marka hore la gartaa garashada axkaamta macaanidooda la garanayo la idraakayaa fannigani mustamad buu ka yahay marka laga hadlayo waxaani waajib buu faa'iideeyaa oo amarku wujuub buu faa'iideeyaa haddii wujuub wuxuu yahay aan la garanaynin dee lama odhan karo waajib buu faa'ideeyaa wujuub buu faa'ideeyaa lama odhan karo ma faa'ideeyena lama odhan karo lianna almaqsuuda isbaatuha aw nafyuha waxa la rabaa waxay tahay in axkaamta la sugo ama la nefyo kii aan garanayna ma awoodi karaayo inuu sugo iyo inuu nefyo midnaba min dalika madkuur bay ku dhici ishaaradu madkuurkaasi hoosta wuxuu ka yahay laba shay ya wuxuu ka yahay isbaatka iyo nafyiga haddaad doontana waxaad tidhaahdaa hadda aw baa la cadfaye ka soo sheegay leh ka la soo sheegay u celi yani waxaad u celisaa kaas u celi oo axada shay-ayn bay markaa noqonaysa yani labadaa midkood ma awoodi karaayo labadaa midkood ma awoodi karaayo waayo wa axada mar lama wada ihbaatinaayo isku mar yani waa waajib waajibna ma aha lama odhan karo marka axad bay u noqonaysaa axadahumaa wغayr اlmutasawir laha laa yatamakanu min dalika ay min axadihima marka madkuur uma baahanaysid min axadihima haddaad u celiso culamaduna si badan bay u sheegaan taas lafteeda haddii aw la ysugu cadfo in axad loo celiyo daad waxay soo qaateen qaacidada odhanaysa alxukmu calى shay farcu can tasawuri waayo xukunka shay la xukumaya waxay farac ka tahay way ka farcamaysaa in marka hore la garto liأnna alxukma calى الshayءi farcu can tasawuri waa waadix xukmu fannigan xukumkiisa ayuu mashaayikhdu ka hadlayaan wa xukmu tacalumi usuuli اlfiqhi usuul fiqhiga garashada la garanayo xukunkiisu wa tacliimihi iyo barista dadka la barayaaba fardu kifaaya waa faral kifaa'i ah oo ummadda si guud u saaran fardu cayn ma aho ruux waliba inuu garto faral kuma aha ama waajib kuma aha laakiin beledkii kasta cid garanaysaa inay joogtaa waa waajib fardi kifaa'iya waxaa la yidhaahdaa qaybta waajibkaynu in allahu tacaala ugu tegi doonnaaye ida qaama bihi man yakfii saqaطa alxaraju can اlbaaqiin hadduu ku qumo ama ku kaco fardu kifaayihii cid ku filani hadday ku qunto oo ku kacdo dembigu waa ka dhacayaa cidda kale ee soo hadhay taasaa waxaa la yidhaha fardu kifaaya la yidhahdaa waa sidaas salaatuljanaazaho kale hadday bacdi ku tukadaan waajibkii dadkii kale waa ka dhacaya laakiin haddii lagu qumi waayo lagu kici waayo oo maydkii muslimka ahaa lagu tukan waayo oo la maydhi waayo la kanfi waayo oo la aasi waayo cid kastoo og awoodina karaysay arrinkaas inay markaa samayso ama ka qayb qaadato oo samayn weyday baa ku dembaabaysa ciddaan mustaiica ahayn oo kari karaynin iyadu kuma dembaabayso ciddaan ogaynna kuma dembaabayso waayo waxay noqonaysaa min baabi takliifi maa laa yutaaq waxaan la kari karaynin dadka in lagu kalifo noocaasay noqonaysa marka fannigan usuul fiqiguna waa sidaasoo beled kastaba in cid garanaysa dadkana baraysaa inay joogtaa oo laga helaa waa fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran haddii cid ku filani ku quntana oo ay ku kacdana dembigu ka dhacaayo kuwa kale alaxkaamu sharciya taqadama لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية waadica iyo ayaanu markaa sheikhu sheegin waadicuna waa muhim ciddii ugu horraysay fannigan dejisay waxa uu ahaa siday culammadu اتفاق bacdigoodna itifaaqba ku soo rareen alimaamu shaafici raximah ullah oo waxa uu qoray kitaabkiisa ee muqadimada u ah kitaabka umka la yidhaahdo isagoo gaar u daabacan waa jiraa dabcada muxaqaqada ana isagoo muqadimo u ah la daabacay umka waana siday culammadu sheegeen inuu muqadime u ahaa risaaladii qadiimada ahaydee markii hore uu alifay na ma aha ee waa risaala jadiida oo uu dib ka qoray oo cabduraxmaan ibnu mahdi ayaa ka codsaday baa la yidhi dabeedna intuu qoray ayuu u diray alrisaala saasaa loogu bixiyey taa qadiimadii way luntay dib buu mar labaad u alifay bay yidhaahdeen daad kitaabkiisa alum la yidhaahdana ee saa loo yaqaano culammadii hore se ay ku magacaabi jireen in badanoo ka midi ah almabsuut ayuu muqadimo uga dhigay markaa gaarna waa loo taabacay oo tabacaadkii qadiimka ahayd waa la kala saaray laakiin dabcada muxaqaqada ee rifcat uu markaa taxqiijiyey yani umka wuxuu ku celiyey asalkiisii oo muqadimo iyadoo u ah ayuu daabacay marka waadicu waa imaamu shaafici أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة صاحب المراaqi waa ka odhanaya ciddii ugu horraysay ee kutub ku aliftay oo bimacnaa qoraal ku samaysay fannigan wuxuu ahaa imaamu shaafici qolada xanafiyadu waxay yidhaahdeen maye waa laga horreeyey oo maxamed ibnu xasan ashaybani baa ka hor qoray saasay yidhahdeen saaxiiba iyo abi xaniifa mid ka mid a ah baa uga horreeyey bay yidhahdeen laakiin may soo saarin daliilay saa ku caddaynayaan raad iyo ruuxna kitaabkay sheegayaan lagama hayo saas aawadeed culammada qaar waxay ku soo naqliyeen itifaaq in laysku waafaqsan yahay ciddii ugu horraysay ee ka fanni ahaan u alliftaa inuu ahaa imaamu shaafici hadda culammadii hore markaa inaynay aqoon ma aha culammada kale saliiqu u ahaa buu yidhi waxay culammadu yidhaahdeen ahlucilmiga kale ee shaafici la wakhtiga ahaa ama ka horreeyey yacni fannigani wuxuu ahaa saliiqo dabeeca ahaan bay isaga garanayeen sida qawaacidda carabiga ama sarfigaba ama naxwahaba yani saliiqo ay carabtu ugu garanaysa oo wakhtigii saxaabada dee naxwe iyo sarfi iyo yani markaa mid la alifay may ahaynoo may alifnayn oo may qornayn ya qisaa loo nisbeeyaa dee markaa cali bn abi aalib inuu abulaswad addu'ali u tegey oo ku yidhi waxa weeye carabigii dee waa markaa qarsoomayo yani yaryarkii markaa hadda ma garanayaan carabigii si saxa ugu dhawaaqi maayaane laxni bay sheegayaan ya oo ma axsanu samaa'i iyo ma axsana samaa'a yani ma kala saarayaan dabeedna marka uu yidhi bal hadda markaysaga xooa qor qawaacid markaa qor ya waa bilaswad adu'ali dabeedna markaysagaa saas yadaa ku qoray oo dabeed markaa kelimaad yaroo kooban uu qoray dabeedna markaysagaa uu cali u yeedhiyey dabeedna uu ku yidhi yani unxu hada naxwa ya yani halkaas markaa waxbay mari laakiin qisada noocaasi waa iska mashhuuro waa caan laakiin sanad saabita ma leh kulli xaal haddayba sugnaatoo dhacdana dee fanni yani markaa kaafi ah oo yani markaa qoran oo kelimaad yar weeyaan waxa la sheegayaayey yani hadda sida la yaqaano u alifan dee ma ahayn alaxkaamu sharciya taqadama laka ana alfiqha huwa alcilmu bilaxkaami asharciya waxaa kuu soo hormaray inuu fiqhigu ahaaday in loo aqoon yeesho axkaamta sharciga ah wa ilayka fi ma yali bayaana hadihi alaxkaami wa ilayka qaado waa ismu ficil amar fii maa yeli hadalka soo socda gudihiisa waxaad markaa qaadataa bayaana haadihi alaxkaami axkaamtan caddaynta la caddaynaayo biiijaazin yani koobis xaalay ku dheehan tahay la caddaynaayo tacriifu alxukmi alxukmu luqatan almancu xukmigu luqada gudaheeda almancu diidmada ayaa la yidhaahdaa wax la diido waisطilaaxan sida heshiiska lagu yahayna muqtadaa khiaabi illaahi almutacalliqu muqtadaa khitaabi illaahi almutacalliqi biafcaali almukalafiin khitaabka ilaahay ama hadalka ilaahay waxa uu keensanayaa la yidhaahdaa khitaabkaasoo almutacalliqi ku tacalluqaaya almutacalliq waxay ka sifa tahay khitaabka khitaabkaasoo almutacalliqi ku tacalluqaaya ama markaa la xidhiidha ama ku saabsan biafcaali lmukalafiin kuwa takliifka la saaray ficiladooda ku tacalluqa min xayثu inahum mukallafuun qaydkaasay culammada qaarkood ku daraan si ay mukallafiin u yihiinna yani markaa ugu tacalluqa waxaa markaa mashaayikhdu tilmaameen xukmi luqada waxaa lagu yidhahdaa manci abanii xaniifa taxkimuu sufahaa'akum yani imnacuu baa loo jeedaa xakamatu markaa addaabba yani markaa xakamaha waxaa la yidhaahdaa waa xadhiggan markaysa marka wa lagu qabanayo waxaa xakame loogu magacaabay way qabanaysaa oo marka la doono waa lagu celinaya orodkii baa loogu diidaya waa la soo qabanaya marka la soo qabo yani markaa yamnacu min aljari orodku u diidaya kaasi waa macnaha luawigaah macnaha isilaaxigaa waxa weeyaan muqtadaa khiaab illaah khiaabka ilaahay ama hadalka ilaahay macnaha uu keensanayaa la yidhahdaa waxay ka dhigan tahay maqtadaa khiaab maaha muqtadii maaha waa ismu mafcuul ee faacil maaha waa muqtadaa ay maqtadaa khiaab ullah ay aladii iqtadaah waa ku keensaday hadalka ilaahay oo u dalbaayoo keensanayay hadalkaasoo ku tacalluqaya afcaasha cidda takliifka la saaray ku tacalluqaya xukun marka la tacriifinaayo laba tacriif bay culammadu sheegaan qaar waxay ku tacriifiyaan khitaabka laftiisa xukuma waana sida usuuliyiinta badankoodu ay maraan iyo daa'ifo fuqahada ka mid a agsarka usuuliyiintu waxay ku tacriifiyaan in khitaabka laftiisu uu yahay eh, xukunkii uu yahay fuqahada badankooduna waxay ku tacriifiyaan iyo bacdi usuuliyiinta ka midiba maya khitaabka laftiisa ma ahee muqtadaha uu keensanayee dalbaayo baa xukunka ah oo maxaa farqiga u dhexeeya waxaa farqiga u dhaxeeya marka la yidhaahdo khitaabka laftiisa xukuma marka la yidhaahdo wa aqiimu asalaa xukunku wuxuu noqonayaa yani wa aqiimu salaa lafteeda xukunkii ah wujuubka laga qaadanayo salaaddii inay waajib tahayna waa asarka xukunka ka dhalanaya ila khitaabka laftiisa laga dhigay inuu xukunkii yahay waayahay marka la yidhaahdo muqtadaa khitaab illaah khitaabka ilaahay wuxuu keensanayaa xukuma isilaaxan waa aqiimu salaa xukunkii lagu sheegi maayo wujuubka laga faa'iidaysanaye lagala baxaayo ee uu keensanaya xukunkii noqonaya marka alxukmu waa wujuub salaa tanna waa daliilu xukmi ee xukunkii maaha marka farqiga u dhaxeeya xukunka waxa weeye khitaabka ilaahay ku keensaday iyo maye khitaabka ayaa xukunkii ah farqigu waa saas waana iska khulfi lafdi ah khilaafku waa iska lafdi khulfigu hadduu lafdi yaho macnawi aanu ahayn yani shido badan ma leh bacdi waxay ku tacriifiyeen markaa iyagoo sida kale maraya waxaa la yidhaahdaa xukum khitaabu sharci almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina min طalabin aw takhyiirin aw wadcin sidii takliifigii iyo wadcigii labaduba u soo guda galaan khitaabu sharci almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina min طalabin aw takhyiirin aw wadcin waa khitaabka sharciga tacriifka halka uu khitaabillaahi ina yidhi muqtadaa khitaab illaahi waxa ka fiican khitaab sharci si hadalkii rasuulkuna u soo gudagalo oo hadalka ilaahay oo keliya aan ugu koobnaan waayo qur'aankoo keliya kuma koobna dee xukunka sharcigii ee xadiiska nebiguba xukum sharciya waa noqonayaa ama wuxuu keensanayaa xukum sharciya waa noqonaya haddii qowlka kale lagu socdo xadiiska nebigana la odhan maayo waa khitaab ilaahay iyo waa khitaabkii nebiga sala allahu alayh wasalam marka khitaab sharci tacriifkii la doonaha lagu socdee khitaab sharci in laga cabiraa ya way ka fiican tahay khitaabilaahi in laga cabiro marka halka muqtadaa khitaabillaahi ay yidhaahdeen sida fiicnayd waxay ahayd in la yidhaahdo muqtadaa khitaabi sharci marka waxaa soo gelaya qur'aankii xadiiskii mid waliba soo geli lahaa almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin khitaabkaasoo ku tacalluqa cidda takliifka la saaray ficiladooda cidda takliifka la saaray waxaa loo jeedaa maa min sha'nihim utakliif cidda sha'nigoodu takliif yahay walow markaa yaan laba kelifinbe saas aawadeed yani carruurtii sibyaanta ahayd ee yaryarayda aan qaan gaadhin iyo dadkii wallaa iyo abaqadda mukalafiintay yihiin waa fii abaqati lmukalafiin walow markaa yaan laba kelifine marka waa soo guda gelayaan min alabin aw takhyiirin aw wadcin min alabin aw takhyiirin waa xukunkii takliifiga ahaa aw wadcinna waa xukunkii wadciga ahaa marka waa tacriif guud oo soo wada gelayaan labadii qaybood ee xukunka sharciguba ay soo gelayaan afcaasha marka la leeyahay waxaa loo jeedaa wax kastoo ruuxa ka dhacayaa loo jeedaa oo ficilkii jawaarixdee la yaqaanay oo keliya kuma gaar aha ee hadda afcaalulmukallafiin marka la leeyahay waxaa soo gelaya odhaahyadoodii iyo jawaarixda waxay ka sameeyeen iyo niyaadkoodii qalbiga waxay ka samaynayaan iyo turuugtoodii waxay ka tegayaan mid walba afartaa nooc baa soo gelaya aqwaashoodii iyo afcaashoodii bimacnaa waxa ixdaathaadkoodii waxay soo darisiinayeen ee jawaarixdooda ku soo darisiinayeen iyo turuugtii iyo niyaadkii waa afar qaybood waayo ficil wakhtiyada qaarkood baa sidaa loo camimaa oo dhammaan ficil lagu iطlaaqaa odhaahdii inay ficil lagu iطlaaqo wakhtiyada qaarkoodna qur'aankaa laga deliishaday walow shaaa rabuka ma facaluu zukhrufulqawlkiibaa laga soo warramay inay hadallada dhaldhalaaliyaan markaasaa haddana ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa rabbuka maa facaluu hadduu rabbigaa dooni lahaa inaynay samaynin maa facaluuhu may sameeyeen ay maa facaluu maada ay maa facaluu zukhrufa alqawl hadalka la dhaldhalaalinayo may sameeyeenoo bimacnaa may yidhaahdeen marka odhaahdii ficil baa lagu ilaaqay afcaasha jawaarixda ka dhacaysa inay afcaal tahayna shaki kuma jiraan waa daahir niyadii wax la niyeynayey lafteedu waa ficil waa ficil qalbiga ka dhacaya waatuu nebigu yidhi salى اllahu alيyه waslm ida اltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar aakhirka xadiiska waxaa ku jiray inahu kana xariiصa calى qatli صaaxibih wa fii riwaayati fi اlbukhaari inahu araada qatla صaaxibih marka iraadadii baa lagu iطlaaqay dee inay tahay wuxuu naarta ku mutaysanayo inay tahay baa lagu sheegay waa iraado jaazime ah oo isku day raacay turuugta wax laga tago lafteedu waa ficil kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxaa lagu tilmaamay munkarka inay dadka ka reebi waayeen oo xumaantii ay ka nahyin waayeen inay tahay ficilka ugu xun lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim اlإثm waaklihim الsuxta labisa maa kaanuu yasnacuun marka afartaa nooc baa soo geliyey aqwaashii iyo ficiladay jawaarixdooda ku soo darisiinayeenee kula imanayeen iyo turuugtii iyo tegitaankii ay wax ka tegayeene qasdan uga tegayeen iyo niyaadkii ay wax niyeynayeenee qalbigooda ficilkii ka dhacaayey intuba waxay soo gelayaan biafcaali eh, lmukalafiin bay soo gelayaan aqsaamu alxukmi asharciyi xukunka sharciga qaybihiisa ayaa halkana lagaga hadlaya waalaxkaamu asharciyatu calaa qismayn axkaamta sharcigii laba qaybood bay ku sugnaatay takliifiyatin wa wadciya calaa haadaa waxay tahay qismayni in laga beddelayo ay calaa takliifiyatin wa wadciya ama takliifiyatun wa wadciya ay humaa takliifiyatun wa wadciyatun waxay yihiin labadaasi qisme waa axkaam takliifi ah oo takliif loo nisbeeyey iyo axkaam dhigaal loo nisbeeyey falxukmu takliifiyu xukunka takliifiga ahi huwa muqtaضىa khiطaab اllahi tacaalى almutacaliqi biafcaali اlmukalafiin calى jihati اliqtidaa'i aw اtakyiiri khiطaabka ilaahay wuxuu keensanayaa la yidhaahdaa khiطaabkaasoo almutacaliqi ku tacalluqaya ama la xidhiidha ama ku saabsan biafcaali اlmukalafiin kuwa takliifka la saaray ama sha'nigoodu takliif yahay walow ficlanba takliifku yaanu u fuuline qaarkoodna ha fuulee ficiladooda على جهة الاقتضاء ugu tacalluqa yacnii si dalab ah ama jiha dalaba ugu tacalluqa oo doonis ah la doonaayo aw itakyiiri ama si dooransiina ugu tacalluqa oo la kala dooransiinayo marka waxay noqonaysaa sida fiicani markaa in la yidhaahdo muqtadaa khitaabi sharci almutacalliqi biafcaali اlmukalafiina calى jihati اliqtidaa'i aw اtakyiiri saynu horeba usoo sharaxnay marka waxyaalaha ku baxaya tacriifkan way sheegaan culammadu oo dee marka la yidhaahdo khiطaab illah waxaa baxaya khiطaabu hayri khitaab sharci marka la yidhahdana waxaa baxaya khitaabu sharci wixii aan ahayn baa baxaya almutacalliqu biafcaali lmukalafiin waxaa baxaya kaan ku tacalluqin afcaal lmukalafiin ku tacalluqin ee ku tacalluqa ilaahay afcaashiisa ama daatadiisa ku tacalluqa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa marka lagu socdo weliba dee in ah, fiqhiga aanu ictiqaadku soo guda gelayn marka saa lagu socdo isilaaxa shaa'ica waxaa kaloo baxaya makhluuqaadka kale ee aan mukalafiinta ahayn afcaashooda wixii ku tacalluqa calaa jihati aliqtidaa'i aw itakyiiri waxa baxaya waxaa afcaasha mukalafiinta ku tacalluqa laakiin aan ugu tacalluqin si la dalbaayo ama si la kala doorransiinayo ee ka warran laga warramaayo kale ugu tacalluqa walxukmu alwadciyu xukunka wadciguna huwa maa wadacahu shaaricu waxaa la yidhahdaa ku shaaricu dhigay ayaa la yidhaahdaa oo min asbaabin wa shuruuطin wa mawaanica ahaaday sababo ama shardiyaal ama mawaanic ahaaday mid walba uu tacriifin doonaa insha allah tucrafu cinda wujuudiha axkaamu sharci tucrafu asbaabtaa iyo shuruudaa iyo mawaanicdaas oo tucrafu la garanaayo asbaabtaa iyo shuruudaa iyo mawaanicdaas oo la garanaayo cinda wujuudiha markay joogto axkaamu sharci sharciga axkaamtiisaa la garanaya min ihbaatin aw nafyin oo sugis ahaatay ama diidma ahaatay axkaamtaasoo ama markaa sugis ahaatay ama diidma ahaatay oo la odhanayo xukunkaasi waa sugan yahay ama la odhanayo xukunkaasi waa maqan yahay waayo maanic baa meesha yaalla ama sababtii baa joogto xukunku waa joogaa marka tacriifka guud ee xukm wadciya isagu wuxuu ku saabsan yahay asbaabta iyo shuruud iyo mawaanicdu ku saabsan yahy bacdu ahlicilmi waxay kaloo guda geliyeen sixada iyo fasaadka iyo caziimada iyo ruksada waana sida markaa mashaayikhda kitaabka qoray ay mareen raximana allah wa iyaahum bacdu ahlicilmi oo ashyaadaa kala geliyey xagga axkaamta takliifiga soo geliyeyna waa jiraan waynu tegi doonaa qadaaga iyo adaag iyo icaadadana culamada qaar baa ku sii laray oo intaasoo dhan ba yidhi waa axkaam wadci ah alfarqu bayna alqismayn farqiga labada qaybood u dhexeeya bo sheikhu halkan mashaayikhdu halkan kaga hadlayaan wاlfarqu bayna atakliifiyati wاlwadciya farqiga axkaamta takliifiga iyo axkaamta wadciga u dhaxeeya ana atakliifiyata kulifa almukhaaطabu bimuqtadaaha ficlan aw tarkan axkaamta takliifiga waxaa lagu kelifay almukhaaطabu ka lala hadlaayo bimuqtadaaha waxay keensanaysaa lagu kelifay ficlan xagga samaynta ay ka keensanayso aw tarkan ama xagga tegitaanka ay ka keensanayso wa ama alwadciyatu ta wadciga miya faqad wudicat waa la dhigay calaamaatin lilficli aw itarki aw awsaafan lahuma waxaa la dhigay calaamado iyadoo abaa la dhigay ama xaalay tahay calaamado ayaa la dhigay yani lilficli ficilka ayaa loo dhigay calaamadahaasoo lilficli ficilka u sugnaaday aw itarki ama tegista u sugnaaday aw awsaafan ama sifooyin xaalo ay tahay baa la dhigay lahumaa yani ficilka iyo tarkiga u sugnaaday sifooyinkaasoo yani ficilka samaynta iyo ka tegitaanka u sugnaaday marka farqiga udhexeeya ama u udhexeeya waxa weeye hal farqi bay sheegeen mashaayikhdu axkaamta takliifigaa ah qofka mukhaatabka lagu kelifayaa oo waxaa la odhanayaa sidaas samee ama ha samaynin marka waxaa soo hadhaysa wixii samaynteeda ama samayn la'aanteeda lagu kelifaayo ibaaxadii taas tambiih bay marka mashaayikhdu ka keenayaan marka culammada badankoodu waxay ku dareereen ama jamaahiirtoodu axkaamta sharcigaa ah ama xukunka sharcigaa ah in loo qaybiyo labadaas keliya takliifi iyo wadci laakiin aamidi shiikha la yidhaahdaa isagu wuxuu maray in saddex qaybood loo qaybiyo oo wuxuu yidhi xukunka sharciga wuxuu u qaybsamaa takliifi iyo takhyiiri iyo wadci ibaaxadii buu nooc gaara ka dhigay marka ibaaxada culammada jamaahiirtu waxay gudageliyeen takliifiga oo min baabi tagliib ama min baabi almajaaz bay u gudageliyeen ama min iyagoo ka eegaya xagga ictiqaadka in ibaaxada la ictiqaadiyo inay tahay oo ictiqaadka lagu kelifay marka axkaamta takliifiga muqhtadaheeda qofka lagu kelifay samee ama ha samayn ama waa la kala dooransiiy marka lagu socdo sidaa jamaahiirta axkaamta wadcigaana wixii laysku kelifay ama dadka la dooransiinayey baa sifooyin iyo calaamado iyo asbaab iyo shuruud looga dhigay iyagu waxay noqonayaan calaamado ashyaadan inay joogto iyo inaynay joogin u calaamad ah. sababtii marka la helo waxaa la garanayaa xukunkiina inuu joogo zawaalkii hadduu dhaco oo qoraxdii samada bartankeeda ay ka iilato salaadii duhur way waajibto waa joogtaa wujuubkaasaa xasilay marka waa calaama lilwujuud xukunkaasi inuu joogo maanicii haddii la helo wuxuu noqonayaa xukunkii waa maqan yahay waxaa calaamad u ah inuu maqan yahay maanica jooga ayaa calaamad u ah oo gabadhii hadday caadada hesho dee salaadi kuma waajibin oo salaadi ma saara mana tukan karto waxaa calaamad u ah maanicaasi inuu xasilay baa calaamad u ah wahaakada si kale waa loo kala farqiyaa oo farqiyo kale culammadu waa sheegaan axkaamta takliifigu laba sharday leeyihiin kow qudrada mukallafka waa gudagelayaan oo waa wuxuu ruuxu awoodaayo aaniyan waa wax lagu kallifay taxsiilkiisa ama tarkigiisa oo waa farqiga inoo sheegeen labadaa shartaa ku oofsamay oo ku kulmay xukunka takliifiga ah yadkhulu taxta qudrati alcabdi addoonka awooddiisa xukunka takliifigu waa gudagelayaa oo waa soo hosgelaya mar labaadkana waa lagu kalifay inuu sameeyo ama ka tago xukunka wadciga ahi ama ma soo gudagelayo xukunka ama ma soo gudagelayo awoodda ruuxa marka horeba ma soo gudagelaayo qudradiisa kuma jiro xukunka wadciga ahi waa sida salaadii waxay waajibtaa maqrib marka qoraxdu dhacdo laakiin ruuxa awooddiisa kuma jirto qoraxda inuu rido laa yadkhulu taxta qudrati alcabdi duhurkii wuxuu waajibaa marka zawaalku dhaco awooddiisa kuma jiro inuu zawaalkii isagu xasiliyo oo mukallafiintu ma xasilin karaan oo lama iman karaan haddayba isu tagaan waajibaadkii ruuxa waxay fuulayaan oo uu mukallaf noqonaya xaqiiqatan bilficli marka uu qaangaadho qaangaadhkii isagu ma xasilin karo oo qudradiisa wax ku jira ma aha oo lama odhanayo waar qaangaadh aad markaa mukallaf noqotid haye qaangaadhkii la kaalay laysa taxta qudratii awooddiisa kuma jirto taasi waa mid haddii markaa xukunka wadciga ah bacdi ka mida ah waa dhici kartaa qudrada addoonka inuu soo gudagalo ha yeeshee taxsiilkiisaan laga rabin oo mukalaf kuma aha xoole sakagoysa qofku hadduu haysto oo ay soo galaan de waa dhici kartaa inuu awoodi karo xoolahaas inuu hayo ilaa inta xawalaanu lxawl uu xasilaayo xilliga xilligiisa ay gaadhayso la odhan maayo awooddiisaba ha ku jirtee sakad si ay kuugu waajibto waa inaad haysaa xoolahan ilaa xilliga xilligiisa ay ka gaadhayso wuxuu mukallaf ku yahay ma aha marka qudrada addoonkaba ha soo guda gashee laakiin miduu taxsiilkiisu saaran yahay ruuxa ma aha waxaynu ugu tegi doonnaa baabka wujuubka insha allah marka labadaa farqi xukunka wadcigu waa kaga duwan yahay oo inuu ama labadaba uu kaga wada duwan yahay oo qudrada anama soo gudagelayo taxsiilkuna ma saara ama qudrada waaba soo gelaya laakiin taxsiilkaan saarayn aqsaamu alxukmi atakliifiyi halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk